الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم waxaan ku soo dhex jirnay luqada carabiyada ah ama allisaan اlcarabi ahamiyada uu leeyahay markii islaamka loo fiiriyo oo waxay tahay lakalama qaadi karo maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa uu ku soo dejiyey bilisaanin carabiyin mubiin nebigii oo khaatamu rusul ahayna uu noqday qoomkii carabiga uu ka mid noqday marka luqada carabiga waxa weeyaan in la barta waxay jid u taho ariiq ay u tahay islaamkii oo la barto marka in badan baan kasooaan ka soo hadalnay musanifkana wax badan buu soo sheegay adiladeedii eh, ama min naaxiya alcaqliya ha noqoto ama min annaaxiya alnusuusiya ha noqoto ee waxa weeyaan inta kastaba wuxuu soo sheegay intaa wixii daliil ugu fulan inay luqada carabiga ay muhim ay tahay ayib marka macnaheedii ha u malaynin imaamu shaafici markuu luqa alcarabiya ka hadla ama lisaan اlcarabi inuu naxwada ama sarfiga ujeeda ma ah naxwada iyo sarfiga juz-un min aluga alcarabiya weeyaan oo ayada qawaacid bay u tahay laakiin culumtii oo dhan sidaa keligeed ma ah luga alcarabiya haddii la yidhaahdo waxa weeyaan luqadii oo rasmi laga dhigto qofkii inuu awoodi karayo taxaduثan wa tafahuman qofkii inuu awoodi karayo garanaya min ashcaari اlcarabi wa kalaamihim ijtimaacan waاftiraaqan waxyaalo badan waxaa jira wax la yidhaahdo oo luqada cumdo u ah aladab wax la yidhaha had jirtaan oo casri alxaadir oo ah carabti nusuusteedii iyo caadaadkeedii in la barta ah waxaa jira wax la yidhahda fiqhu luga wax la yidhaha baa jirto waxaa jirto aqsaam kale oo la yidhaahdo luqada wanaajinteedii oo balaaqadii iyo mushtaqaatuha dhan ay soo gelayso naxwadina waxa weeyaan umma oo umu luga alcarabiya u yahay oo lagamaba dhaafi karo asiga asaas buu u yahay qofkii aanan aqoonin naxwada haddii uu yidhaha wax baan ama fasiraya ama wax baan akrinayaa waxa weeyaan eh, kelima hadduu yidhahdo kelimada labaad ceebtiisa bannaankay soo baxaysa marka qofka waa inuu eh, bartaa waa muhim jiddan ka qawaacid ahaan haddana ka luqo ahaanna waxay u baahan tahay barasho kaloo gooni ah marka musanif wuxuu leeyahay wacarafanaa ilaahay wuxuu na baray ou na aqoonsiiyey nicamahu nicmadi nicmooyinkiisa badan ou ilaahay na garadsiiyey bimaa buu noogu nicmeeyey ama uu nagu garadsiiyey khasanaa bihi ilaahay uu nagu gaar yeelay aw min makaanihi makaanati الnabiy sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu noogu galladeeyey ou noo garadsiiyey nebi moxamed annaga makaanada aan kaleenaho annagaa um ilaahay gooni ahaan noo siiyey nebi moxamed min bayni اlumam sirnaa ummatahu sala allahu calayhi wasalam taas naftigeeda waa nicmo ilaahay uuna siiyey waclamuu ana fiikum rasuula allah waa nicmo gooni ah wabitaali aadaabtii nebiga loola dhaqmi lahaay oo dhan ilaahi subxaanah wa tacaala aayaad badan buu noogu sheegay faqaala caza min qaa'ilin laqad jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulun baa idin yimid min anfusikum rasuulkoo min anfusikum ka mid eh casiizun calayhi ay ku adag tahay maa canidtum dhibkiina ay canatukum xariisun alay xariisun calaykum haddana idinku dadaalayo ra-uufun haddana naxturid badan raxiimun naxariis badan bilmu'miniina aayaddan wayna soo hormartay tafsiirkeeda wa qaala tacaala huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلaahay asoo noo sheegaya nicmada uu annaga nagu galladaysay haddaan nahay dad muslimiin ah wuxuu yihi huwa ilaahay aladii rabbigii weeyaan bacaa soo saaray fi lummiyiina dadkii aanna wax meel ku yaalana aan akri karin waxna aan qori karin rasuulan buu kasoo dhex bixiyey rasuulkoo minhum ayaga ka ah taas waxa weeyaan nicma min allahi tacaala oo waxaa la yidhaahdaa yani ninka markuu daciif yahay daa'ima lan yabqaa daciifa walidaalika reer bani israa'iil yahuud iyo nasaara waxay qaadan waayeen qoladii carabta ahayd oo ummiyiinta ahayd oo ay dhihi jireen laysa calaynaa fi lummiyiina sabiilun ay dhihi jireen yaa maanta rasuulka soo dhex baxay shalaydan dhoweedna ay noo ahaayeen kuwa annaga taabiciin noo ah oo wixii annaga aan samayno nooga daya jiray inaan maanta raacna aad bay noogu adagtahay saas waxyaalaha ay gaalnimadooda ay u doorteen waxaa ka mid eh dadkii shalay adiga kuu adeegaya khadamka kuu ahay oo aada isku diri jirtay adiga dhan oo ah caadaadkaada iyo caraafta aada u maali jirtay dadka sarreey inaad tahay ilaahay rasuul inuu ka soo bixiyey way qaadan waayeen markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala meelo badan buu wuxuu ku yidhi raxmada ilaahay ilaahay fadligiisa buu ahaa nebinimada fadli ilaahay weeyaan marka fadli ilaahayna cid diidi karta malah qoomkaas ayaga ah oo duruuftaas adag ay soo martay aa ilaahay ugu mannaysa marka dadkaasaa waxaa la rabaa shalay umamti meeshii ugu dambaysaad ahaydeen ilaahay baa idiin soo rafciyey raxma lilcaalamiina nebi ayaa adinka laydinka soo dhex saaray marka waxaa laga rabay in ay shukri dheeraad ah iyo nebiga taabicnimo oo aada ay u raacaan inay noqdaan yaa laga rabay markaasaa waxay noqdeen khaasatan reer maka waxay noqdeen acda alacdaa lilnabiy sala allahu calayh wasalam dadka nebiga aada ugu adag bay noqdeen ma garanayaan maslaxadoodii ayaga diinan wa dunyaa marka ummiyiina jamcu ummiyin waawaay waxaa ummi loo yeriyey mansuub ilaa ummihi hooyadiis markuu ka soo baxay sidau ahay unbuu iska yahay ninka ummiga waxa weeyaan taas ma macnaheedi ma aha ummadda islaamka ummi ha noqota looma jeedo laakiin xaalada ayada ahayd ee nebi maxamed marka soo saaray bay saas ahayeen wa ilaa waxaan ognahay nebi moxamed alayh الsalaatu wasalaam awalu aayati naزlat calayhi qowl اllahi tabaaraka wa tacaala iqra' bismi rabbik waxaa ugu horeeyey waxaa weeyaan iqra' akrin iyo qofkii oo wax barto nicma min allahi tacaala oo ummadda lagu hanuunina bay ahayn wabittaali markii xataa gaswatu badrin ay dhacday waxyaalaha qoladii reer maka markii gacanta ay ku dhaceen ninkii maal haysana waa laga qaadan jiray ninkiina wax aan aqoon maal aan haysanine caruurta muslimiinta qeyb inuu wax ka baray uu naftiisa ku furan jiray nebiga zayd bnu thaabit ninka la saxaabiga jaliilka ah mar allaale markuu madiine tagay wuxuu ku yidhi waxaad ii soo barataa qoladan aan wada deganahoo yahuudda ah luqadooda ii soo baro oo asoo nebigu ula jeeda ninkii man tacallama lugata qowmi najaa min aw amina min makrihim oo macnaheedii ma aha luqadaa inaad baranaysid ayaday kula weyn tahay oo dadkaas aad jeceshahay awgeed iyo inaad baranayso saad u ogaatid dulmiga iyo makriga iyo dhibaatada ay kuu keeni karaan saad u ogaatid labay kala tahay marka qofka luqada inuu baro u barto inuu islaamka ku anfaco dacwo ha noqoto ama takhdiidaadka acdaada ay dejinayaan ha noqoto wax wanaagsan waay laakiin luqatun oo gayru lugatika inaad baratid adigoo lugadaas yani qiimaynayo oo weynaynayo waa nooc min gaswi اlfikri weyaan ayib nebigaas wadiifadiisa waxaa weeyaan yatluu calayhim aayaatih ilaahay aayaadkiisa uu nabigaas ku soo dejiyo uu ku dul akrinayo wayuzakiihim waana طahirayaahoo aayaadkaas hadday ku camal falaan bay طahirmayaan wayucallimuhum alkitaaba kitaabkiina waa barayaa oo qur'aankii ah iyo walxikmata sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam wain kaanuu haba iska ahaadeena min qablu hori lafii dalaalin baadi mubiinin cad haba iska ahaadeene baadi horaan ku jiri jiray ee nimankan sidaa daraaddeed maba astaahilaan kitaab ilaahay lama dhihi karo macnaha waxa wax kastoo xumaan kuu horeeyey haddaad wanaagga hadda yimid la qabsatid wax kaa horjoogsanaa ma waxaad noqon kartaa nin qaa'ida oo hoggaankaas wato wa kaana musanifka waxuu leeya waxaa ka mid ahay mimaa carafa allahu nabiyahu nebigiisa ilaahay wuxuu nagu baray mimaa carafa allaahu ilaahay wuxuu baray nebiyahu oo min incaamihi ilaahay nicmayntiisa ah ay calayhi cala nebiy uu ku nucmeey an qaala inuu u yiriyey nebigaa waxaa lagu nicm oo lagu manaystay oo ilaahay ou baray ou ilaahay ogeysiye u xasuusiyey an qaala inuu yidhi wainahu ay ina alqur'aana ladikrun laka adigou sharaf kuu yahay iyo waliqawmika walummatu bacdakum tabac weeyaan saasaa loo jeeda marka adiga iyo qoomkaaduu sharaf kuu yahay fakasa ilaahay waa khasisay qowmahu qowma الnabiy salى اllahu alayh wasalam bidikri macahu maca nabiy nebiga macigiisa lagu sheeguu ku khasisay bikitaabihi fii kitaabihi oo markii uu yidhi wa inahu ladikrun laka waliqawmika waxa weeyaan waxay noqonayaan qoladii nebi ilaahay ka soo saaray qoladii ahalka ilaahay eh, nebigiisa inay ahaadaan uu doortay waxweyn weeyaan ikhtiyaar min allahi tacaala marka ummadda haba kala sinaadaanee risaaladee laakiin meelo badan bay ayagana waxay ku leeyihiin qadarin badan وqاaلa تaعaaلى لتنdira أma الqرى وman xawlaha لتndira inaad udegtid inaad u digtid baan kuu soo saarnay أma الqرى qaryooyinka tan u hooyada iyo وman xawlaha iyo wixii gaararkeeda وأma الqرى وqاaلa تaعaaلى وأndir عaشhiirataka الأqرaبيin waxaad u digtaa نeبi mحamedow عaشhiirataka الأqرaبيina dhow ayna soo dhaaftay aayadda لتنذر أم القرى ومن حولها وأم القرى makatu weeyaan وهiy مkdn بلده نبga بلدkiisi waay iyo وبلد qومه qومkiisa بلدkiisa فجعلهم إلaahay وxuu ka yeelay fii kitaabihi خاaصة يعnي magac gooni abuu qoladaas ilaahay ku magacaabay wa وأdخلهم dadkii kalena waa geliyey my وأdخلهم qoomkii نبigana waa geliyey maca المنذريiنa kuwa loo digaya cاamaةa dhamaan marow gooni ilaahay ugu digay markaasa haddana digiddii caamka ahayd ee ummadoo dhan en haddana dhinacay ka galeen marka reer reer maka oo nabiga qowmkiisa ka mid ahaay laba indaar mid gaar ah iyo mid ummadda ay la qabaan labadiibu way leeyihiin wa qadaa ilaahay wuxuu xukmiyey an yundaruu in loogu digo dadkii oo dhan bilisaanihim alcarabiy lisaankoodii carabigaha ah inuu noqdo lisaankii ummadoo dhan loogu digo lisaana qowmihi in loogu digo nebiga qoomkiisa oo minhum ayaga ka mid eh khaasatan gaar yacni reer maka ilaahay goonigu indaar u sameeyey kow haddana ummaddii indaarkii oo bashiiran wa nadiiran haddana way soo wadagalayaan waxaa kaloo dheeraad eh lisaankoodii ama luqadoodii yaa ilaahay wuxuu u doortay inay noqoto luqada ummadda oo dhan loogu digayo yacni luqadii ilaahay awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ay ku soo degaysay inay noqoto ilaahay doonay subxaanahu wa tacaala marka yaquulu اlimaamu الshaafiعي facalىa kulli muslimin nin muslim oo ka dhan waxaa ku waajibayo an yatacallama inuu barto min lisaani alcarabi carabka lisaankeeda maa balagahu jahduhu awoodiisa intay gaari karto luqada carabiga inuu ku bartaa waajib nin kasta ku ah nin kastoo muslim eh waxaa waajib ku ah an yatacallama min lisaani اlcarab maa balagahu jahduhu intay daaqadiisa iyo awoodiisa gaari karto inuu luqadii carabiga barta cajan baa iska ahaadee xataa yatashahada bihi intuu ku ashahaato an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh inuu lisaankii carabiga ahay barto ilaa uu ka kari karo inuu ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxameda rasul lahi uu carabi ku dhihi karo oo wayatluwa bihi uu ku akrin karo kitaab allah carabigii inuu barto ilaa daraji ilaahay kitaabkiisa uu akri karo oo wayantiqa bidikri haddane wixii dikri ah uu ku dhawaaqi karo fii maa la xuso ufturiba calayhi lagu farad yeelay oo min atakbiiri ah bihi la لأمري oo min atasbiixi والتشhهد ah وغyri ذلكa وغyri ذلكa waawdaas meeشha kuma jirto وغyri ذلكa وغyri وذلكa ma jirto وغyri ذلكa طaيب hadda imaaم شhaaفiعي وxuu u arkaa waajibka inta ugu yar ou kaaga dhici karo ninka muslimba haduu uu yahay waxaa waajib intaana ugu yar inuu barto luغة الcarabiya oo waa maxay inuu horta karaankiisa dhan ku bixiyo intuu shahaadateynki shahaadateynki uu kala yimaado kitaabkii ilaahayna uu akrin karo carabi oo fasiixa haddana wixii la amro adkaar ah salaad ama ha ku jiraan ama kayrkeeda ha ahaatee wixii adkaarka ana carabi oo ku akri karo iyo tasbiix iyo tashahud wakayri dalik intaasaa ugu yar buu ka leeyahay ninka hadduuba muslim yahay inuu carabiga ka barto intaasaa ugu yar ayib intaas hadday ugu yar tahay intaas ma lagu kaaftoomi karaa undur waxau leeyahy wama sdaada min alcilmi biاlisaani aladi jacalahu اllahu lisaana man khatama bihi nubuwatah waanzala bihi aakhira kutubih kaana khayra lahu wama sdaada wakulama sdaada in dhan ou ziyaadsado min alcilmi bilisaani lisaankii carabtaoo lagu cilmi lahaada in dhan ou ziyaadsado aladii lisaankaasoo jacalahu llahu ilaahay uu ka yeelay lisaana man shaksi ou nebi lisaankiisa ou ka yeelay khatama bihi nubuwatahu nebinimadiisa uu ku khatimay waanzala bihi lisaanka uu kusoo dejiyey aakhira kutubihi hadduuba ziyaadsan karo kaana khayran lahu intaas waxay ahayd buu ku leeyahay intay ugu yarayd laakiin kulamaa amkana lahu an yazdaada min tacallumi lugati alcarabiya kaana dalika khayran lahu لأnnahu kulama اsdaada min dalika tacaluma kulama اsdaada tafahuma bkitaab الlahi taعaalى way isku xiran yihiin haddii uu qur'aankii carabigii si fiican u barto ee lugadii iyo wax allaale wixii culum oo ku saabsan u barto waxay noqonaysaa طariiq ilaa fahmi kitaab الlahi taعaalى marka wax laguu fasiray tarjamada hadda waxaad ula yaabtaa waxyaalo badana qofku uu garan karaa muqaarana inuu ku sameeyo luga la tarjumay oo kelima kelima loo fasiray walow macnihii taqriibi weeyaan laakiin macnihii qiimihiisi iyo dawqa uu ku lahay ninkii raba inuu ogaado bal aayad qur'aan kariim ee macnaheedii macnaheedii aayadda lafdigeeda lama sheegi karee macnaheedii af soomaali markii lagu qoro bal af soomaaligaas akri ah, wax haybe uu leeyahay ama macaan uu leeyahay bal iska dhaafa waxaa weeyaan kuwa kaloo jaraaidka idka laga qoraamay ka fiican yihiin baad isleedahay marka waxaad dareemaysaa shay kasta luqadiisu ku qorxan ku qurxan yahay adiga markaad fiirisid aniga waxyaala badan waxaan ku arkay mahmaah soomaali haddaad tidhaahda carabiyaan u tarjumaya ood nin carabi aad tidhaahda mahmahdaasaan anaga leenaad u tarjumtid macnamaba yeeshanaysa mahmaati ila alqaliila minhu maalan haddaad tidhaahdo af soomaali iska caade ninkaan arrinta way ku foorartaa maanta haddaad tiraahdo calaa sabiil mithaal haddii tiraahdo waan tarjumaya arrinta alumuur musawabatun calaa hada arajul macnaheed maxay noqonaysaa macno maba keeni kartabo m baynamaa arrinta ninkan way ku foorartaa macnaheedu waxaa waay ina hada arajula fii khatar ay ka dhigan tahay haddaad tiraahdo tarjama xarfiyan kuu laqbayna carabiyan u bedela macnihii maba imaanaya bisigiisaba marka maadaama adiga kelima kelima daa'iman lagu fasira waxaad garanaysaa lugadii inaad ka dhergin in aadan dhadhaminin macaankeedi wuxuu leeyahay siyaaqadii hadda kitaabkan lugada uu ku qoran yahay waa luga raaqiya markii la yidhaahdo carabigaas hala tarjuma haddii la yidhahdo rakiig buu noqonaya siduu ugu talagalay imaamu shaafici soo bixi maayo marka laakiin waxa weeyaan alamru alwaaqicu hadda sidaas ayna haysato laakiin waxayan waxaa habboon inaan inaan iskala sara marno sidaas oo ummadda waxa weeyaan shucuubta un bay ku xihan tahay dawlad kastoo timaado ama idaaro kastoo la sameeyo hadday dadka shucuubta ay dad soo taagan yihiin waxay rabaan rabaanay ku qasbi karaan ummadta dhan sidaasaa yay meel ku maraan laakiin adiga haddii uu wax kasta lagugu fardiyo dhibkeeday leedahay marka wama sdaada min alcilmi bilisaani wama sdaada marku wuxuu ziyaadsado oo min alcilmi bilisaani lisaankii carabta lagu cilmi lahaado aladii lisaankuu jacalahu llahu ilaahay uu ka yeelay lisaana man nebi lisaankiisa khatama bihi nubuwatahu nebinimadiisa uu ku khatimay oo waanzala bihi bidalika lisaani uu ku soo dejiyey aakhira kutubihi kaana khayran lahu saasaa u khayr badnaan leh kamaa calayhi sow korkiisa ay waajib u tahay yatacalamu an yatacallama inuu barto asalaata iyo wadikra fiiha sidii inuu haddana ay tahay waajib ku tahay salaada sow ku baran lahay iyo wixii la akrinayo faataxadii tasbiixdii takbiirtii sidii inuu barta ay waajib ugu tahay fakadalika yajibu an yatacallama lugata alcarabiya saasuu ujeeda ayib kamaa calayhi yatacallamu inuu barta say waajib u tahay asalaata waadikra fiihi oo wayatiya ou taga haddana wayatiya ou yimaado albayta albayt alxaraam bimacnaa inuu beytkii ilaahay inuu taga say waajib u tahay iyo wuxuu ku tegi lahay inuu barto iyo wamaa umira biityaanihi wax allaala wixii la amray inuu la yimaado inuu la yimaado say waajib u tahay fakadalika alayhi an yatacalama اluga wayatawajahu waعalayhi haddana an yatawajaha inuu u jihaysto yaa waajib ku ah limaa wujiha lahu wixii loo jihay wax allaale wixii waxaas fuli loo yidhi inuu fuliyaa waajib ku ah wayakuunu ninkii muslimka ah waxau ahaanayaa tabacan mid raacsan oo fii ma fturida calayhi wixii lagu farad yeelay wanudiba ilayhi loo suneeyey ninka hadduuba muslim yahay meeshaan ka bax haddii layidhaahdo maa wujiha ilayh yatawajah meeshaan ka bax haddii layidhahdo waa ka baxaya ayib wayakuunu tabacan lima fturida calayh wixii lagu farad yeelayne waa raacayaa wanudiba ilayhi loo banay laa matbuucan ma noqonayo nin jid iska jeexda geligiis ma noqonayo marka laba shay baa iskula jirto ninkii muslimka ahaay nin meel iska qarda jeexana inuu ahaadoon cilmi aanan ku soconin inuu ahaado horta ma banaano matbuuc ma noqonayo ayib taabic inuu noqdaa waajib ah laakiin waxau taabic noqonayaa wixii ilaahay uu ku farad yeelay iyo tawjiihaadkii ilaahay ou siiyey yaa waajiba ah inuu raaco laakiin inuu ummad kale oon ku diin ahayn oon ku luqo ahayn inuu raaco oo waxweyn inuu arko ma banaano sidaasuu musanif ula jeedaa wabitaali ninka muxaqiqa oo ah, axmed shaakir la yidhahdo tacliiq aada u qiimo badan buu ku sameeyey ou leeyahay waxaa weeyaan hadalkan oo asiga ah waa macna siyaasi weeyaan oo qowmi jaliil ahoo dadka muslimiinta ah inay ayaga isku kalsoonaadaan inay diintooda raacaan inay dad kale ayna raacin taasay daliil u tahay buu leeyahay adiga akrin doonta musanifka marka wuxuu leeyahay soo hadalkiisii wato wainamaa bada'tu waxaan ka bilaabay bimaa wasaftu imaamu shaafici wasaftu hadduu ku yihaahdo bimaa dakartu yuu ujeeda laakiin kelimada dakartu waxaa weeyaan kelima mustahlaka kaiira kelimada markii aada loo isticmaalo laakiin luqada markay raaqi tahay quwat الrajul waxay ku tusinaysaa isticmaalu alfaadin kaiira mutanawica fii amaakina mutacadida hadda luqada hadda la qoro wainamaa bada'tu bimaa dakartu kutubta dhan hadda qoran saasay ku qoran tahay imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay inamaa bada'tu bimaa wasaftu waxaan horey kugu soo sifeeyey oon kugu sheegay waan ka bilaabay oo min ana alqur'aana qur'aanka inuu yahay nazala kii ku soo degay bilisaani alcarabi لأnnahu laa yaclamu ma ogo min iidaaxi jumali cilmi اlkitaabi ilaahay kitaabkiisa cilmigiisa qeybyaalkiisa axadun ogaa kari maayo jahila ka jaahil noqday sicata lisaani اcarab carabta lisaankeeda inuu waasac yahay ninka jaahil eh ma bara karo ilaahay kitaabkiisa ula jeedadiisa markaasaa sidaa daraaddeedaan waxaan kuu sheegay muqadamadii horeed oo luqada carabigaa qiimaha ay ka leedahay ilaahay kitaabkiisa markii loo fiiriyo waa shay aada isugu xiran ee ma aha inan ammaan luga alcarabiya likownihaa lugatan carabiya ma ahayn laakinahaa murtabidaة bkitaab الlahi fabifahmiha yuusiluka ilaa fahmi kitaab الlahi saasuu ujeeda ayib liannahu laa yaclamu garan maayo min iidaaxi jumali cilmi اlkitaabi kitaabkii ilaahay cilmigiisa qeybyaalkiisa axadun garan maayo jahila ka jaahil noqday sacaata lisaani alcarab carabta lisaankeeda waasacnimadiisa iyo wa kahrata wujuuhihi wajiyaalkiisa badigeeda iyo wa jimaaca macaaniihi macnihiisa meeshay ku kulmaan iyo wa tafaruqaha meeshay ku kala tagaan nin oo carabta lisaankeedii ka jaahil noqday garan karin maayo ilaahay kitaabkiisa garan karin maayo ninkaanan carabtii intay lahajaadkeeda u kala baxdo iyo meeshay isagu timaado iyo meeshay ku kala tagto niman aqoonin ma garan kara ilaahay kitaabkiisa tafsiirkiisa waman calimahu waman calima maa dukira wa wixii aan soo sheegnay ninkii garto oo ah sicata lisaani alcarab wa kasrati wujuuhihi waijtimaacu macaanihi watafaruqihi intaasoo dhan ninkii gartane intafat canhu shubah shubhooyin badan baa ka reebtoonaato alatii shubahdooda dakalad gashay calaa man jahila lisaanahaa carabta lisaankooda ninkii jaahil ka noqday labadii kelimoo isku macno ah oo laba lafdi kale e wuxuu u malaynayaa laba macno inay kala yihiin waa isku wareeraya waxaa laga yaabaa qisatu fircawn ilaahay inuu ka sheega fii suurati alqasas in lagu sheego fii suurati الnmli binafsi اlqisa lakin bialfaadi mutanawica wa taraakiib mutacadida ninkii luqadii aan aqbani wuxuu u maleeyaa laba qisoon islahayn laakiin xaqiiqadii maad u fiirisid inamaa hiya qisaة waaxida cubirat bialfaadin wa macaaniya mutacadida kuluhaa tuؤaddi ilaa macnan waaxid marka ninkaas un baa garan kara buu ku leeyahay qiimaha ay luqada carabiga leedahay ayb fakaana tanbiihu alcaammati dadka caamada caamada waxaa weeyaan tanbiihu ljamiicaas hadduu musanif ula jeeda caamada dadka waxba aqoonina waa la yihahda alcaama bimacnaa dadkii dhammaantiisna waa la yihahda hadda waa kelima oo laba macno leh fakaana tanbiihu alcaammati dadkii dhammaantiis oo la baraarujiyo waxau ahaaday calaa ana alqur'aana qur'aanka inuu yahay lagu baraarujiyo nazla inuu soo degay bilisaani اcarabi khaasatan carabtii lisaankeeda inuu ku soo degay dadkii oo dhan lagu baraarujiyo wuxuu ahaaday nasiixatan lilmuslimiina khabarkii kaanadii wa kaana tanbihu اlcaammati lima dukira nasiixatan lilmuslimiina dadka muslimiintao loo nasiixeey yay noqotay oo dadkii muslimiinta loo sheego luga carabiya diin ullahi meesha ay ka joogto ummadii oo wanaag la fara waa nasiixada waxaa weeyaan qofkaan waxaad og tahay annahu khayru lahu fii diinihi wa dunyaahu loo sheega nasiixa la yidhahdo ayib wاnasiixatu lahum dadkii caamada loo nasiixeeyane fardun waajib weeyaan laa yanbagii tarkuhu in laga tagana ay banaaneen wuxuu leeyahay arrintaas waxaan u sameeyey nasiixatan lilmuslimiina muslimiinta in loo nasiixaana waaba waajib uu leeyahay wa idraaku naafilati khayrin khayr midkiisa dheeraadka oo la gaarane laa yadacuhaa ka tegi maayo ilaa man safiha nafsahu naftiisa nin jaahil ka noqday mooye yani musanifku waxau leeyahay haddii dadkii lugada carabiga in lagu baraarujiyo wax qiimo badan ay tahay marka waxay noqonaysaa in laysku baraarujiyo waajib oo aan laga tegi karin waa qayb haye khayr dadkii ninkii fari kara inuu ka tagana waa jaahilnimo wa idraaku naafilati khayrin khayr dheeraadkiisa naafilo waa ziyaado weeyaan laa yadacuhaa khayrkaasoo laysfara ninka tagayo o awood u leh male ilaa man safiha nafsahu saas hadday tahay aan ku baray buu ku leeyahy arrintaas ayada ah wa taraka wuxuuna ka tegay ninkaas mawdica xadihi meeshay naftiisa faa'iida ugu jirtou ka tegay ninkii ummaddii muslimada uu u nasiixayn kara ka tago nin naftiisa waxa anfacaya jaahil ka awaa ninkaas horta kow haddana wuxuu ka tegay naftiisa wixii asiga maslaxad u ah oo khayrkaas adiga aada bartay yacuudu calayka binaf ayib wa kaana wuxuu ahaaday yajmacu kii kulminayo maca anasiixati lahum ummaddii oo loo nasiixeeyo waxaa kalou la kulansanayaa qiyaaman in laga soo baxo biidaai xaqin biidaaxi xaqin xaq oo la caddeeyo qiyaaman in loo qumo oo loo istaago biidaaxi xaqin wuxuu leeyahay nasiixadaas waxaa ka sokow waxaaba jirto in ummadda arrintaas lagu baraarujiya waxay noqonaysaa waxaa dheeraad oo la jiro qiyaaman biidaaxi xaqin xaq oo la caddeeyo lugadan carabiga wax cajami kuma jiro wahiy اlugaة alati nazla biha kitaab اllahi wa lisaanu nabiyihi aladii khutima bihi الrusul waxa weeyaan xaq oo dad badan ka dahsoon oo in loo sheego ay waajib tahay wa kana alqiyaamu biاlxaqi xaqi oo loo qumo oo laga soo baxo oo loo istaagane iyo wa nasiixaة اlmuslimiina muslimiinta oo loo nasiixayane min طaacati illaahi kamid tahay wa طaacatu llaahi ilaahay la adeecane jaamicatu lilkhayri khayr oo dhan ay kulmisaa hadal waxa weeyaan aanba u baahnayn tafsiir dheeraad ah musanifku wuxuu samaynayaa intaas oon xar oo dhan kugu daalinayay luga alcarabiya iyo waxay tahay iyo adiladeeda laba shay bay tahay buu ku leeyahay xaq dahsoonaya dadkii loo sheego iyo muslimiintoo loo nasiixeeyo la yidhaahdo war luqadiinaan barto markaad barataanna ilaahay kitaabkiisaad ku fahmaysiin intaas u wayaan waxa meesha ku jira markaa musanifkii fiiri hadal kasta meel in loo saaro waa asiga hore nagu soo yidhi wayajibu cala alcaalamiina anlaa yaquluu ila min xayu calimuu arrintaas inay saas tahay maxaa uu daliil eh akhbaranaa sufyaan marka sufyaan waxau noo khabray sufyaan hadduu imaamu shaafici ama xumaydi sufyaan hadday yihaahdaan sufyaan ibnu cuyayna loo jeedaa liannahu sufyaan ibnu cuyayna mutaahiru wafaatan can sufyaan athawri sufyaan athawri boqol iyo lixtan iyo sideed hijrada markay aheed u dhintay xataa maalig waa kasii horeeyey baynamaa sufyaan ibnu cuyayna boqol iyo sagaashan iyo sideed hijrada markay ahayd buu dhintay wa huwa min jumlati shuyuukhi imaam shaafici bal imaamu shaafici cilmigiisa xadiidka ah laba ugu badan oo ka qaadanaya sufyaan ibnu cuyayna iyo maalik ibnu anas labadaasaa u badan imaamu shaafici shuyuukhda uu xadiidka ka qaata marka haddii sufyaan nala yidhaahdo ibnu cuyayna loo jeedo ayb can ziyaad bni cilaaqa qaala wuxuu ihi samictu jariira bna cabdillaah jariir bni cabdillaahi albajali waxaa la yidhahdaa yuusuf hadihi اlumma waa ninkaas muta'ahir yow islaamay nin aada u qurax badan buu ahaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi karamnimadiisa iyo wanaagiisa waxaa ka mid eh maa ra'aanii ilaa basha fii wajhi buuri mar allaala markaas i arka nebiga waa ii qosli jiray farxad oo aniga igu faraxsan yahay waxyaalaha saxaabadii nabiga jeclaysiiyey ka mid ahayd calayhi الsalaatu wasalaam marka hadda taraajimta sufyaan ibni uyana cuyayna ziyaad ibni cilaaqa haddii la yihahdo warbixin ha laga bixiyo kitaabkiiya waxaa laga yaabaa waktiga aan haysana inaysan noo bixinayn wabitaali wax badan waan iskaga aamusaynaa musanifka intu asiga ula jeedo baan xaawinayna in cadday qaala samictu jariira bna cabdillaahi yaquulu asoo dhahayo baayactu الnabiya nebiga waxaan ballan kula galay cala nuski inaan u nasiixeeyo likulli muslimin muslim kasta wixii wanaagsanon aniga garanay inaan ka aamuso hadday adduunyo tahay iyo haddii aakhira tahaybo wixii wanaagsanoo nin muslim aba anfacayo anu arkay inaan u sheega nebiga kula ballamay buu yidhi waxa weeyaan mas-uuliyad weyn weeyaan taasna waxay daliil u tahay xubuhu liummati alislaam dadkaasoo dhan inuu jecel yahay وبالتالي maa yaclamu min khayrin أخبرهم إياه taasay loola jeeda taas marka waxa weeyaan imaamu shaafici wuxuu leeyahy anoo xadiidkaas ka tusaale qaadanayo yaan waxaan kuu caddeeyey ka muslim haddaad tahay wixii kula habboonaay oo inaad luqado barata ah nebiga makaanadiisa inaad ogaatid in ay tahay nin kastaba awooddiisa inay gaari karto uu luqada iyo diintiisa ka barto ayib أخبرنا بن عيينة هذا سفيانkii waay عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم وxuu ri إن الدين النصيحة diintoo dhan waxayba ku kooban tahay النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة للaahi bay u tahay ولkitaabihi bay u tahay ولنبيhi bay u tahay ولأئمة المسلميiن وcاamته hadda riwaayada imaamu shaafici lhada alxadiid sidaasay kusoo arortay marka adig dhihi karinaysid xadiidka waxaa ka dhacay qulnaa liman yaa rasuula allah hada haabit biriwaayaatin ukhraa laakiin ma dhihi karaysid haddiiba riwaayadaas ay taas ku sugnaatay tanna way ka dhacda mooye waa ku sugan tahay ma dhehaysid waxa weeyaan waxaa laga yaabaa saxaabiga oo tamiim daari xadiidkan asiga ah inuu dad badan u sheekay fii majaalis mutacadida marna naftii nabiga calayhi salaatu wasalaam bilafdii buu u sheegayaa marna wuxuu u sheegayaa macnan mukhtasar nin kastoo tilmiid ahoo majliskaas ka maqlayna soo ugu maqlow ku guurinaya marka waxaad arkaysaa qisa waaxida tunqalu can asaxaabi bialfaadi mutacadida mu'adaha waaxid marka ha dhihin lafdigaas bukhaari ku sugnaayo qulnaa liman yaa rasuul aan nariyey hada lafdu huwa صaxiix lijamiic riwaayat ma dhihi karaysa laakin waxaad leedahay hada alxadiid ruwiya biriwaayaati mutacadida fariwaayat الshaafiعي saqطa minha qawluhu qulnaa liman ya rasuula الlah wahadaka lafdu haabit fi riwaayati fulan saasaad leedahay laakiin riwaayadaas ku dhex qori maysa marka waxaan u malaynaa annasiixatu lilaahi marka la leeyahay ilaahay markii nasiixo u noqonaysa waxaa weeyaan wuxuu amray iyo wuxuu ka reebay oo sidii u amray si u reeba loo qaato walikitaabihina nasiixadiisa kitaabka ilaahay alcamalu bimuqtadaa walinabiyihina almutaabacatu walia'imati muslimiina anasiixatu wa kulligeed sidaasay noqonaysa ayib qaala shaaficiyu wuxuu yihi fainamaa khaataba allahu ilaahay wou la hadlay bikitaabihi wuxuu kula hadlay alcaraba carabtii bilisaanihaa buu kula hadlay ilaahay kitaabkiisa markuu soo dejinay carabti lisaankeeduu kula hadlay calaa maa buu kula hadlay tacrifu carabtii ay garanayso min macaaniihaa macaanii lisaanihaa lisaankeedisay u taqiinay iyo wujuuhdii ou lahay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala carabtini sidaasuu lisaankeeda ugula hadlay wa kaana wuxuu ahaa mimaa tacrifu carabtu waxay garanaysa waxaa ka mid ahaa oo min macaaniiha min macaani lisaaniha itishaacu lisaaniha ayaa ka mid ahay carabtu waxyaalaha ay hori u ogeed waxaa ka mid ahaa inuu luqadeeda ay luqo waasica ay tahay oo cid koobi karta ay laheen ee ninkeed hadduu ka qarsoonaadane ninka kale uu fahmayo markii qur-aanka loo soo dejinayo sidaasay mustawaha u fahmayeen buu leeyahay ayb waana waana fitratahu wa kaana mima tacrifu carabtu waxay garanaysa waxaa ka mid ahay ana fitratahu fitrata lisaani اlcarab carabta lisaankeeda طabiicadiisa an yukhaaطaba bishayi minhu shaygii asaga ka mid ahay in lagula hadlo caaman ظaahiran xaal uu yahay mid caam oo daahir eh yuraadu bihi alcaamu الظaahiru asoo caamna lagala jeedo yacni wuxuu leeyahay carabta waxyaalaha ay lisaankeeda hore ugu taqiina waxaa ka mid ah inuu lisaankeeda ka mid yahay shay lafdi caam ah oo caamna ku yimiday haddana caamna loola jeedo hadda waxay noo imaan doontaan baabkaan ku xigo yaa caam iyo khaas noogu imaan doona markaasaan kuu sheegi doonaa macna alcaam iyo macna alkhaas laakiin hadda wuxuu ula jeedaa musanifka keli ah min awjihi lugati اlcarab wujuudu caamin yuraadu bihi اlcaam lafdi caam ah oo caam loogula jeedo kaasaa ka mid e carabtan horay u taqiinay buu leeyahay wayustaqnaa waxaa lagu deeqtoomaa biأwali haadaa midkan awalkiisa oo minhu min lisaani اlcarabi can aakhirihi mar waxaa laga yaabaa hal meel hadday ku soo aroorto mar kastaba in lagu fahamsiiye shardi ma ah laakiin waxa weeyaan qad yuujadu hada fi makani mucayan walaa yuujadu fi lmakan الثani wاlcaksu biاlcagsi ama waxaa laga yaabaa nas keligiisa awaluhu caam aakhirkiisana aan la sheegaynin inuu caam iyo aakhir yahay ictimaada calى ma taqadama taa marka way noo imaan doontaa ayb wacaaman waina fitratahu haddana waxaa ka mid ah an yukhaaطaba bishay caama ظaahiran shay caam ah ظaahirantaasi waa min baabi ta'kiid lewa yuraadu bihi اlcaamu caam loola jeedo wayadkulhu اlkhaas khaasna uu geli karo shay caam ah laakiin caamnimadiisaas taksiis uu geli karo taksiis iyo caamna waa kuu imaan doona anaa kuu sheegi doona fayustadlu calىa bibacdi maa khuiba bihi bibacdi maa khuiba bihi ninka lagula hadlay qaarkiisa fiihi fii lisaani اlcarab dadka qudaamada miisadooda waxaa ka mid ah kasratu badaa'ic hadda khuiba naa'ib اlfaacil baa ku jiro alcarabaa lagala jeedaa bihi bilisaanihim fiihi fii ma taqadama saasay noqonaysa saddex damiir oo fii anin waaxid isku xigo andur wadaahira fayustadlu calaa haada bibacdi maa xuuiba bihi ninkii lisaankaas lagula hadlay qaarkiisaa loo daliishanaya fiihi fimaa taqadama iska dha iyo caaman inuu yahay baa dhici karto caamkoo daahiran muuqdo yuraadu bihi alkhaasu oo caamnimadaba aan loo jeedin oo asarkii markii lasoo dijirayba khaas loola jeeday ayib iyo wadaahiran in daahir loo jeedo yaa dhici karto waqad yaridu daahiran iska dhadaarajid yucrafu fii siyaaqihi kalaamka siyaaqiisa waxaa laga fahmayaa annahu asiga yuraadu bihi in loola jeedo hayru daahirihi waxaan daahirka oo muuqda waxaan ahayn ayib matalan walaa tabsuthaa kula albasti ilaahay uu yihi gacantaada ha fidinin walaa tajcal yadaka maglulatan ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula albasti lafdigaan hadda macno ahaan gacanta fidinteeda saas weeyaan intana ha ku xerina saas waay laakiin carabti markii aayaadka siyaaqa loo akriya waxay ujeedaa macnihii gacan la fidiyo iyo gacan dhuun lagu xero in loo jeedine ee kinaaya can alisraafi wataktiir xoolihoo aada loo bixiyo iyo ayadoo gacanti lagu ceshto wax la bixinana loo jeeda marka siyaaqu laayaat baa laga fahmayaa lafdigaas sidaas loo yiri in loola jeedin marka hadda waxaan oo dhan waa ka muqadima baabka dambe inooga imaan doonto musanif waxau leeyahay fakullu haadaa midkan dhammaantiisa mawjuudun cilmuhu ogaash cilmigiisa waa joogaa fii awali lkalaami kalaamka awalkiisaa laga heli karaa aw wasadihi dhexdiisa aw aakhirihi carabta waxaa weeyaan kalaamka ay ku heyesho mar yaridu alcaamu fii awalihi marna fii aakhirihi mar fii wasatihi intaasoo dhan baa dhici karto watabtadi'u shay'a min kalaamiha yubayinu awalu lafdihaa fiihi can aakhirihi wuxuu leeyahay watabtadi'u carabti way bilowdaa ashaya min kalaamiha shay oo kalaamkeeda ka mid ah yay ku bilaabanaysaa yubayinu awalu lafdihaa lafdiga ugu horeeya wuxuu caddaynayaa oo fiihi fii kalaamiha can aakhirihi kalaam baa la bilaabayaa waxaad arkaysaa mujarad awal اljumla markii lagu dhawaaqayo awalkaas wuxuu ku caddaynaya aakhirkii imaan doona waxa loola jeedo yacni yufhamu awalu kalaamiha bima yuraadu biaakhirih taas baa yaa carabta kalaamkeeda kamida buu leeyahay ayib watakalamu bishayi tucarifuhu bilmacna watakalamu bishayi carabtii shaygay ku hadashaa takalamu تتكلم واي سيد إلهي تنزل الملائكة إلي تتنزل ومعنيه مركا وتكلم وتتكلم عربت ويكو هذا شاء بالشيء بيكو هذا شاء تعرفه بالمعنى معنيه أيكو عدينيسو دون الإيضاح باللفظ لفظك أين أوسن كعدين waxaa laga yaabaa sida aan kuu soo sheegay khuliqa alinsaanu haluucan lafdigaas haluucan macnihiisa laguma sheegin idaa masahu الsharu jazuucan wa idaa masahu khayru manuucan a lagu fasiray lafdigii waa iska qariib laakiin macnihii degadaashiisa yimid baa lagu fasiray saasay noqonaysaa marka carabti min caadaati lugaatihaa bay ka tahay kamaa tucarifu اlishaaratu ishaarada say wax ku barto yani marka qaarkeed aydoon kula hadlin yay ishaarada wax kugu fahmaysiinaysaa nin baa wuxuu ku leeyahay war ninka intaas ma ka qabtaa haddii qofkii saas madaxii u yidhaahdo asoon xadninbaa wuu ku fahamsiiyey laakiin waxaad moodaa altafhiimu biاlishaara laysa khaasan bilcarab hadduu nin waxaa ma qabtaan iya madaxii saan u yidhaahdo diidda inay tahay waa la wada ogyahay marka laakiin musanifka wuxuu ku carabtii baa mashhuur arrintaas ayada ku ah. ayib uma yakunu hada midkan wuxuu noqonayaa cindahaa cinda alcarabi min aclى kalaamiha kalaamkeeda kan ugu sareeyo marna caam uu yahay yuraadu bihi اlcaam marna caam uu yahay yuraadu bihi اlkhaas mar uu yahay kalaam yufasiruhu aakhiruhu awalahu wahaakada waxaasoo dhan waxa weeyaan waa min wujuhi balaaqati اlcarab saasuu musanifka leeyahay maxaa yeelay waa liinfiraadi ahli cilmiha carabti kuwa ahlu cilmigeeda ahaa wuxuu la gaar noqday bihi bimaa taqadama min wujuuhi اlkalaam wixii soo hormaray oo kalaamka wujuuhdiisa ah duuna ahli jahaalatiha kuwooda jaahilka aanan ahayn wuxuu leeyahay arrintaas wujuuhda ah iyo waxa aan kuu soo sheegay waxaa si fiican u garan karo ahlulcilmi min alcarabi wa ahlulcilmi bilisaaniha duuna ahli jahaalaatiha dadkan lugadeeda aqoonin ama kuwada jaahiliinta ah kuma jiraan buu leeya musanifka ayib wa tusami way ku magacaawdaa carabtii ashay alwaaxida shaygoo keli ah bilasmaa'i alkaiira magacyaal badan ay ku magacaabaysaa hadda maalan ilaahay subxaanahu wa tacaala almasjid alxaraam makat lmukarama bayt ullahi maxaan ku iraada alxaram waxaasoo dhan waxa weeyaan maka baka waa magacyaal badan haddaad tidaahdid eh, ilaahay markuu leeyahay almasjid alxaraam iyo markuu leeyahay abeyt baytullahi alxaraam laba macnoon islehen waa haddaad tiraa waad wareereysa laakiin waxaa lagu leeyahy waa magacyaal badanoo lishayin mucayan keli ah waa isla meeshi baa lagu leeyahay marka maalan carabtu waxaa kamid a ah, maalan eh, asadka oo kale magacyaal badan xataa ilaa ay yidhaahdeen wuxuu leeyahay akar min miata ismin libaaxi oo kale oo habanfar iyo asad iyo layf iyo magacyaal aanan koobi karin buu leeyahay marka waxaa lagu leeyahy carabta min caadaatiha waxaa kamid eh shayga hadday magacyaala badan ay u samayso tadullu calaa rifcatihi shaygaas shay qiimo badan inuu leeyahay bay ku tusinaysaa marka hal shay oo magacyaal badan ku imaan karo kulamaa ya'tii ilayka hada shay taxsibuhu shay-an aakhar mushkilaa kuga imaanayso marka an tajmaca alasmaaء alkaiira wa tacrif anaha limusaman waaxid saasaa la raba ayib watusami biاlsmi اlwaaxidi ismiga keligiisa ane waxay ku magacaabaysaa almacaaniy alkaiira bimacnaa waxaa loo jeedaa qad yakunu lishay اlwaaxidi asmaaء kaiira waqad yakunu lilkalimati اlwaaxidi macaaniya kaiira saasaa loo jeeda macaaniya kaiira hal kelimo oo waxaa laga yaabaa dhowr macno iska leh hadda qur-aankii way ka buuxdaa eh, waxyaalaha ka mid maalan eh, waxaa ka mid ah walleyli idaa cascasa cascasa aqbala waadbara labadaba waa lagu fasiraa waa hal kelimo oo laba macno iska waxaa laga yaabaa akar min alaaa arbaca in laga helo ilahi wuxuu uri waalmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata qurur alqur'u qiila cinda bacdi اlcarabi alaطhaar alquru bimacnaa jamcu qur'in wahwa طuhr waqiila alxayd kelimadii keli a laba macaani wayeysa wahaakada dawaaleyd ayib musanifka marka wuxuu leeyahay وكانت هذه الوجوه وجوه وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به wain ikhtalafat asbaabu macrifatiha macrifatan waadixatan cindaha wa mustankaran cinda gayriha waxaan kusoo dhex jirnay musanifka uu hore noogu soo sheegay inay carabtii hal shay keli a magacyaal badan ay u bixinayso kelima kelina macaani badan ay yeeshan karto marka wuxuu leeyahay wakaanat haadihi alwujuuh wujuuhdan ayida ah allatii wasaftu tii aan kuu soo tilmaamay istimaacaha inay kulmayso fii macrifati ahli اlcilmi dadka cilmiga uu saaxibka macrifadooda ku kulunsan minhaa min tilka alwujuuhi wujuuhdaas ayida ah bihi bidaalika allisaan waxay ahaataa macrifatan waadixatan khabarkii kaanada sidaas weeyaan macrifatan waadixa macrifa aada u cad cindahaa cinda ahli اllisaan aw cinda alcarab dadkii carabta ahay lisaankooda waxay ku noqotaa mid waadixa wa in ikhtalafad haba iskhilaafto asbaabu macrifatihaa carabti aqoonsigeedii sababta ay ku garatay wujuuhda aan soo sheegnay ee dadka ahlu cilmiga ay yaqaaniin waxa weeyaan carabti kama qarsoono sidaasuu musanif u jeeda haba iskhilaafsanaato asbaabta ay ku garatay oo midaan anwaacda hadda aan sheegi doono oo caam oo mukhasas leh muطlaq oo muqayad leh mujmal oo mubayan raacsan yahay intaasoo dhan wujuuh waayo laakiin carabti marka laysku soo dardaro intaasoo dhan eh, way garanaysaa siday ku garataba ha iskhilaafsanaatee saasuu ujeedaa musanifka ayib wamustankaran haba noqdo mid la naco cinda gayriha carabtii niman ahayn wujuuhda markii loo sheego qofkiin carabti ahayn waxau u arkaa wax iskhilaafsan oo isdaba gidisan saasuu u fahmaya wa mustankaran buu noqonayaa mid eh, la naco la inkiro cinda gayrihaa cinda gayri alcarab oo miman ka mid ee eh, jahila haada ka jaahil noqday jahila haada bimacnaa alwujuuh alatii taqadama oo min lisaanihaa ninkan carabta wujuuhda lisaankeeda ou leeyahay aan aqoonin waxaan markuu arko waa inkirayaa wuxuu leeyahay waxaan maxay yihiin oo iska hor yimid oo aan wax sax aan ahayn marka ninkaas wuxuu leeyahay inkiritaankiisaas oo u inkirayne wax macno ku dhisan ma aha maxaa yeelay wa bilisaanihaa lisaani alcarabi uu nasala kitaab kusoo degay marka taas macnaheedu waxaa waaye adiga haddaad jaahil ka tahay ceeb adiga kuu gaar ah waa mooye luqadii lisaankii kusoo degtay adaa lagaa rabaa inaad baratid ee wixii lisaankii carabta uu ku soo arooray inaad qaarkood inkirtid qaarna aad aqbashid wax la yeeli kara ma ah wa bilisaanihaa lisaani alcarab you nazala kitaabu kitaabkii ilaahay kusoo degay qur'aanka ahay wa jaaءat الsunatu sunnadan ay ku timid marka fatakallaf fatakalafa alqawla fii cilmiha takalufa maa yajhalu bacdah hadda sidaasaa u muuqato laakiin ma adri wuxuu leeyahy fatakalafa alqawla waxaa isku kalifay inuu ogaado carabti fatakalafa alqawla waxaa isku kalifay inuu yidhaahdo fii cilmihaa cilmi tilka alwujuuh wujuuhdaas ayada aan soo sheegnay inuu yidhaahdo waxaa isku kallifay dadka qaarkiis takallufa maa shay suu isugu dhibo oo kale yajhalu bacdahu saas haddii loo akhriya iska macquul waay haddii layidhaha fatakalaf oo marka ay noqoto imaamu shaafici waana asiga oo wato ou yidhaahdo fatakallaf isku kalif alqowla fii cilmiha carabti lisaankeedii inaad wax ka garatid isku kalif takallufa maa yajhalu bacdahu qof wax ay ka maqan tahay so wax isugu kalif oo kale raadi ee bar ee mar allaale markay wax kaa hor yimaadeen luqadan maxay tahay ha wixii kaa maqan isbar labadaas waa dhici kartaa wallahu aclam marka musanifka qaacido kaleu ku baraarujiyo waxuu leeyahay waman takalafa ninkii isku dhibo oo isku kalifo maa jahila wuxuusan aqoonin wamaa lam tuhbitu macrifatuhu macrifadiisa waxayna sugin ninkii isku kallifo wuxuuna aqoonin ninkii ka hadlo oo ama xaawilo inuu ka hadlo macrifadiisana ayna sugin kaanad muwaafaqatuhu waafaqitaankiisa waxay ahaataa lisawaabi oo waafaqo hayra maxmuudatin mid aan la mahadin inay noqonayso ninkii aanba cilmi aan lahayn ee doono inuu ka hadlo waxay macrifadiisa gaarin haddii inuu ay dhacday inuu ka hadlo ee sida toosan xataa ou waafaqo hadalka waafaqitaankaas mid la mahadi noqon mayso liannahu cilmi kuma dhiso waman takallafa ninkii isku kalifo maa jahila wuxuu ka jaahil noqday iyo wamaa lam tuhbitu macrifatuhu aqoontiisa waxay sugan ninkii isku kallifo kaanat waxay ahaataa muwaafaqatu waafaqitaankiisa lisawaabi oo waafaqo in waafaqahu haduuba ouba waafaqo waayo min xayu laa yacrifuhu sawaabka asoon garanayn hadduuba ay dhacday inuu waafaqo muwaafaqadaas waxay noqonaysaa hayra maxmuudatin mid aan la mahadinin wallahu aclam buu leh musanif wa kaana wuxuuna noqdaa shaksigaas cilmi la-aanta hadlay hayra macduurin mid aan loo cudrin bikhatai gafkiisa haddii uu waafaqo sawaabkane mid oo mahad ku lahoo lagu mahadina ma aha liannahu cilmi kuma dhisno wuxuu ka hadlay haddii uu gafane dembigaas loo dhaafi maayo liannahu waxaa weyaa nin khata u bareeray waa maxaa yeelay idaa maa nataqa hadduu ku hadlo fii maa laa yuxiitu cilmuhu cilmigiisa wuxuusan koobi karin oo bilfarqi kala geyn ah bayna alkhata'i wasawaabi fiih fimaa dukira sawaabkii iyo khata'i la kala geeya hadduuba cilmigiisa koobi karin hadduu arrintaas ku hadlo labadaas xaala ka midna kama baxaya oo marka wuxuu noqonayaa in waafaqa fa muwaafaqatu gayru maxmuuda wa in akhطa'a fa khaطahu gayru macduur labadii xaalaba wax uu ku yahay maleh saasaa lagu leeyahay marka qaacida caam a weeyaano dadka usuuliyiinta say sheegeen ou yidhaahdeen qofka haddiiba uusan shuruud اlijtihaad uusanba aqoonin ou macnaha haddii shuruud ijtihaad haddaynan laga dhex helin oo cilmigii looga baahnay ousan baranin ijtihaadkiisa wax meel ku yaala ma aha marka sawaabkiisii khata'iisa macno mala baa laleeyahay marka taas waana oo imaamu shaafici ou dadka siinayo waa baabu bayaani maa nazla min alkitaabi caaman yuraadu bihi alcaamu wayadkhuluhu اlkhusuus tan waxay mihaal u tahay hadalkii horon meeshaa safxada اثnain وhamsiin laba iyo kontonkii safxada laba iyo kontonkii hadalkiis kusoo u kusoo koobay musanifka ayuu hadda kala fasila oo wuxuu noogu soo hormaray waxaa ka mid ahayd carabta lisaankeeda waxaa ka mid ah an yukhaadaba bishay caaman yuraadu bihi alcaamu aahir miithaalkiisi markaan kii hore kasoo bilaabay intii horeon kuu soo kulmiyey on kuu soo jumleey yaa musanifku wuxuu haddana u bilaabay inuu ku miithaaliyay halhal marka shay qur-aankii ama nusuustii ka mid ah oo nusuusta ka mid ah ee caam ah ee haddana caamkiisa loola jeedo miithaalkeeda intuu kaaga hadlaya marka hadda caam waxaa la yidhaahdaa maa wudica lidalaalati calaa shumuuliyati maa yadullu calayhi lafdu dufcatan waaxida caam sidiisa waxaa weeyaan lafdi macaani badan kulminayo oona hal lafdi ah loo dejiyey inuu kulmiyo calىa e, ashyaa kahiira bxasab siyaaqi haddaad tirahdo maala qad aflaxa almu'minuun haddaad tirahdo lafdigaas mu'minuun waa lafdi keli ah laakiin wuxuu kulminaa dad badan oo mu'miniinto maanta waxaa laga yaabaa milyaar inay gaarayaan dadka muslimiinta oo dhan oo wixii mu'minnimada laga helay marka waa lafdi caam ah yuraadu bihi alcaam saasuu ujeeda laakiin wayadkhuluhu اlkhusuus khaasnimana ay geli karta khaaska waan tacriifi doonaa laakiin hadda caamki baan aan rakizaynaa marka caam waxa weeyaan waa lafdi yashmal afraada kahiira bicibaaratin waaxida marka sidaan caamka waxa weeyaan waxa uu leeyahay maxaan idhahdaa alfaad lagu yaqaano alfaadiisa waxaa ka mid e kuli iyo iyo iyo jamiic ama ajmac iyo mushtaqaadkeeda haddaad tidhahda kullu nafsin daa'iqat lmowt haddaad tidhahda naf kasta mowd bay dhadhaminaysaa wax ka baxsanayoo dhimanaynon ma jiraan caamnimadii saas waa ayib kullii ajmacu baa ka mid eh waxaa ka mid eh alfaad alcumuum almufrad almucaraf annaas alcasri ashajar haddaad tidhahdid kullu shay buu kulminaya mufrad almucaraf waxaa lamid eh aljamcu almucaraf oo jamcu oo al ay gelis almuslimaat almuslimuun almuflixuun haddaad tidhahdi waa caam asigane waxaa lamid eh alismu almawsuul aladiina iyo haddii aad tidhahdi aladiina waxaa weeyaan yashmal jamiic maa dakhalat calayh hadihi الsila waxaa lamid ah annakiratu fi siyaaqi الnafyi oo musanifkaaba noo mihaali doono maa min daabatin fi اlardi ilaa calى اllahi ay ka mid tahay waxaa ka mid ismu الsharطi asmaau shardi oo dhan baa ka mid eh oo faman yacmal mithqaala daratin khayran yara nin kastoo camal sameeyo khayr waa arkaya ninka baxsanay male camalkiisaas marka sayi-aad kale inay kaa qaadata waa dhici karta ayib waxaa ka mida istifhaamkii oo kale man da aladii yuqrid allaha qardan xasana almuhim waxaa weeyaan ilaa sideed baa la gaarsiiyaa sideeddaas waxaa waaye haddii mid kamid aada heshid waa lafdi caam yashmal jamiic maa dallat caleyh hadihi alfaad saasaa loo jeeda marka amhiladii wuxuu leeyahy qaala allahu tacaala allaahu khaaliqu kulli shayin wa huwa calaa kulli shayin wakiil allaahu ilaahay khaaliqu kulli shayin kullidaasaa loo jeeda maanta shay kasta allihi abuuray waa koonka lagama helayo wuxuusan ilaahay abuurin marka kulli shay waa cumuum wa baqiya calaa cumuumihi marka waa caam yuraadu bihi alcaam saas weeyaan ayib وqاaلa تباaرaكa وتaعaaلى إلaahi wuxuu ihi khلqa ilaahi waa abuuray السamaawaati والأرضa samaawaadkii ardaduu ilaahay abuuray samaawaadkii hadda waa jamc oo alif laam ay gashay الsamaawaat marka waxaa weeyaan jamiicu samaawaadaa loo jeeda ee midda hadda keligeed noo muuqata ma ah samaawaati الsabca ilaahay sheega oo dhan ilaahay baa abuuray lam yushaariكuu fii khalqiha أxad walaa yجuuزu eh, dalika أصلا waalarda asna mufrad mucaraf awa waalarda bimacna alaradiina lagala jeeda ayib taas waxa weeyaan waa lafdi caam yuraadu bihi اlcaam ayb waxaa ka mid e wamaa min daabatin fi اlardi ila calى اllahi risquha tanna waxa weeyaan daaba waa nakiro fii siyaaqi nafyi maadaasoo nafyiga ah yay hoos timaada wamaa min daabatin ma jirto oo fi lardi joogto ilaa cala allahi risquha ilaahay baa risqigeeda uu dusha ka saaran yahy marka wamaa min daabatin waa nakira fii siyaaqi nafyi oo wax daaba ah oo ardada socdo xayawaan iyo bashar iyo waxay ahaadeen waxa arsuqaya ilaahi subxaanahu wa weeyaan wax kaloo arsuqaaya ma ah macnaheedi looma jeedo markaan nin kastaba risqigiisa ilaahay baa u keenaye wax gaaji u dhimanaya macnihii looma jeedo ee waa maxay intuu ilaahay risqiguu qoray waad cunay haddaad dhimatidna waxaan asiga ahayn oo haddaad gaaji u dhimatidna risqi ilaahay kuugu talagalaa kaa dhammaaday waxaan asiga ahayn oo ku arsuqayana ma jiraan saasaa loo jeedaa mooye risqiga macnaa daaba kasta waxay cuntay ilaaha siinaa mar kastaba ma ah ee mar waxaa laga yaabaa bisababi dunuubika in risqigaada ilaahay uu kaa gooyo oo markaa qofkii juucun u dhintaa gaajaa dhici karto taasa sababteeda adiga aad tahay maca daalika waxaan ilaahay ahayn oo ku arzuqi kara ma marka musanif wuxuu leeyahay qaala shaaficiyu kullu shayin shay kasta oo min samaain ah iyo wa ardin ah wadii ruuxin eh, ruux saaxib ah iyo wa shajarin iyo wagayri dalika faallaahu khalaqah khaaliqu kuli shay dasfasiray marka taas waxay tahay waa lafdi caama eh, uriida bihi alcaam wa kulu daabatin daaba kastane facala allahi risquhaa ilaahay baa arsuqay wayaclamu mustaqarahaa meesha ay ku sugnaanayso og yahay mustawdacahaa ay meesha ku dambaynayso mustawdac iyo mustaqar labada waxa waaye meesha nafta la dhigay iyo meesha eh, raximka hooyadii oo dhan waay